بsم الlh الرحmن الرحيم الحمd لله رب العاalمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبيinا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهma علمنا ma ينfعna وانfعna بma علمتna اللهma إna نسألka الفقه في الdين رb اشhرح lii صدري وysر lii أmrي وxl cqdة min لsاn yfqه qwlي wuxuu uhi muأlifku xafidh الlah tacriifu uصuل الفiqh yani wuxuu kaga bilaabay qeexitaanka usuل fiqiga wuxuu yihi qabla alkhawdi fii mabaaxii usuuli اlfiqh qabla alkhawdi intaynaan dhex gelin fii mabaaxii usuuli اlfiqh mabaaxita yani waxyaabaha uu baarayo usuulu fiqigu ee mabaaxitiisa iyo fusuushiisa iyo abwaabtiisa intaynaan dhex gelin yajibu calayna waxaa waajib inagu ah an natasawara hada alcilm cilmigan inaan suuraysanno macnaha wuxuu ku leeyahy intaynaan guda gelin cilmigan ama fannigan abwaabtiisa iyo fusuushiisa waxaa laynaga rabaa inaan cilmigan suuraysanno oo markaa qeexitaankiisa iyo mabaadidiisa wax ka ogaano wuxuu yihi wahaadaa arrinkanna yakuunu wuxuu ku xasilayaa bitacriif asaliim qeexid hagaagsan in la qeexo macnaha fannigan alladii kaasoo tacriifkaasoo yuaddii gaadhsiinaya ila atasawur اsaxiix yani suuraysi hagaagsan keenaya markaad doonayso fani inaad guda gasho intaanan fanigaa gudagelin waa inaad horta fanigaa fahantaa wuxuu yahay tacriifkiisa iyo haayadiisa iyo istimdaadkiisa meesha laga keenay fanigan waa inaad sawirka haysataa wuxuu i haddaba waa inaan ku bilownaa bui tacriifka qeexidda wax kasta oo cilmi ah waxaa lagu bilaabaa tacriifaad yani waa in horta intaadan xukumka sheegin waa inaad waxay aad qeexdaa oad caddaysaa saa darteed alxukmu cala shayi farcun can tasawurihi bal alxukmu cala shayi farcun can tasawurihi shayga intaan la xukumin waa in horta la suuraystaa walidaalik xukumkiisu wuxuu farac ka yahay suuraysigiisa wixii inaad suuraysato adoo wixii aan suuraysanin oon tasawur ka haysan oon fahmin wuxuu yahay xugum ma siin kartid alxukmu cala shayi farcun can tasawurihi wkelimau usuul i kelimada usuul fiqhi wuxuu yihi lahaa macnayaani laba macno ayay leedahay macnan fi luqati macno xagga luqada ah wa macnan fi lisilaax iyo macno xagga isilaaxa ah isilaax waa waxay culimmadu ku heshiiyeen haddaba macnaha luqawiga ah ayaa had iyo jeer la horreysiiyaa maxaa yaele asagaa asaas ah macnaha isilaaxiguna waa macno xaadi ah marka macnaha luqawiga ah ayaa had iyo jeer la horreysiiyaa wuxuu yihi usuul fiqhi luqatan xagga luqada usuul fiqhiga ayuu halkan ku tilmaamaya wuxuu ihi qabla an takuuna kelimatu usuuli اlfiqh qabla an takuuna intaysan noqonin kelimatu usuuli اlfiqh kelimada usuul fiqhigu calaman magac aysan u noqonin cala alfanni اlmakhsuus fannigan gaarka ah ee hadda aan ka hadlayno intaysan magac u noqonin kaanat waxay ahayd murakaban eray isa saaran idaafiyan oo la isu idaafeeyey min kelimatayni laba kelimana layskaga idaafeeyey oo laba kelimo oo laysu idaafeeyey ka dhashay labada kelimana waa maxay usuul wa fiq yani labada kelimo ayaa markaa eh, uu iska saaran oo murakab ka yahay waa yahay haddaba tacriifkii wuxuu ku bilaabay luqawi ahaa tacriifkaasina waxa weeyaan yani tacriif usuul fiq biictibaari mufraday iyadoo la eegayo btibaari mufradahi labadiisi mufrad iyadoo la tacriifinayo tacriifka labaad noo iman doona waxaweyaan tacriif usuul اlfiqh biictibaarihi calaman cala hada alfan isagoo markaa la eegayo inuu yahay calam fanigan lagu ilaaqay wuxuu hi falaslu asalkii luqatan luqa ahaan waxaa weeye maa yanbani calayhi hayruh maa shay weye yanbani uu ku dhismay calayhi dushiisa hayruhu eyrkii ku dhismaye weeye wlfarcu arciina maa shay weeye bani ku dhismaya calaa hayri hayrkii asalka luqa ahaan waa wax kale dushiisa lagu dhiso ayaa asal yidhahda farcana waa waxa wax kale lagu dhisayo haddaba asalka asagaa wax lagu dhisaa dushiisa wax lagu dhisaa farcana waa lagu dhisayey haddaan tusaale u soo qaadanno geedka asal iyo farc buu leeyahay asalkiisu waa jiridiisa asaasuhu waa jiridiisa dhulka ku aasan ayaa waxaa la yidhahdaa asal farcuna waxa weyaan waa laamihiisa iyo caleentiisa alam tara kayfa daraba allahu maala kalimatan ayibatan ka shajaratin ayibatin aslaha aabitun waarcuha fi aslaha aabitun waa asalkii wa farcuha fi samaan waa farci waaya sidoo kale haddaan tusaal kala soo qaadana gidaarka seeskiisa dhulka ku jira waa asalkii faracuna waa intan sare ee muuqateen arkayno ayaa markaa faracii noqonaya marka wax kasta asalka iyo faracaas ayuu leeyahay alalu maa yubna calayhi hayruh walfarcu maa yanbani calaa hayrih yani asalku waa waxa wax ka lagu duldhiso faracana waa waxa asalkii lagu duldhisayo weyaan waa waxa asalka lagu duldhisayo ayaa markaa farac noqonaya waayahay kaasi waa agga asalka isilaaxan wuxuu yidhi lahu asalkii waxaa u sugnaaday macaani macaanidaasoo macaanin macnayaal baa u sugnaaday oo fara oo tiro ah minhaa macaanidaas waxaa ka mid ah addaliilu baa ka a ah, ka qowlihim qowlku ay dhahayaan weeye alaslu fii hadihi lmasalati masaladan waxaa asal ah kadaa arinkaas ayaa asal ah ay daliiluha daliilkeedu waxaa weeye kada daliilkana daliil u ah aaniyanka labaadna waxa wey alqaacida lmustamira qaacidada mustamirka ah ee joogtada ah wey ee isbedelayni ka qowlihim qowlkooday dhahayaan weeye alaslu fi lmeytati bakhtigii waxaa asal u ah altaxriimu xaaraamnimo ay alqaacidatu lmustamiratu qaacidada joogtada ah ee ku soconaysa fiiha meytadii wa ka qowlihim qowlka ay dhahayaan weeye aklu lmaytati maytada oo la cuno wa ibaaxatuha lilmuari cala khilaafi اlasli macnaha waxaa ka fahan halkan u dha mualifku ibaaxatu akli اlmaytati saasaa malaha tacbiirka ku habooneed ibaaxatu akli اlmaytati bakhtiga oo la cuno in la banneeyo waxaa weeye lilmuari qofkii u baahnaa ee baahi u geysay loo banneeyo calaa khilaafi اlasli asalkii macnaha qaacidadii arrinkaasuu khilaafsan yahay calaa khilaafi alqaacidati qaacidadii taxriimka ahayd ee in maaragtay bakhtigu xaaraan yahay ahayd ayuu arrinkaasi khilaafsan yahay lidaruurati baana loo khilaafay qaacidadaas markuu noo sheegay mualifku asalka macnihiisa lugawiga ah inuu yahay maa yubna calayhi hayru waa waxa wax ka lagu duldhisayo ayuu noo sheegaya macnihiisi isilaaxiga macnihiisi isilaaxiga wuxuu idhi eh, macaani badan buu leeyahay asalkii laba macnuu inoo sheegay macaani kalena way jiraan oon ku dari doono macnaha koobaad waxa weeye addaliil asalka culimmadu waxay ku ilaaqaan marmarka qaar addaliil waa macno isilaaxi ah oo maala waxay dhahayaan alaslu fii hada albaabi kada maala alaslu fii baab albeyc alkitaabu wاlsunnaةu wاlijmac baa la dheh yani waxaa baabkan asal u ah kitaabkii iyo sunnadii iyo ijmacii inta bay ku so aroreen ama alkitaab faqowluhu tacala waxala allah اlbayc ama الxadيiث fqول النبي slى الله عليه وسلم المتبايعاaن بالkhيار ma lم يتفرقا وأma الإجماع فqad أجمع العلماء على جواaز البيع وhكذا marka aصلka halkan وxa loga jeeda الدليل waayahay mثلا waxaan leenahay الأصل في وuجوب الصيام qول الlahi taعالى يا أيuهa الذينa آمنوا كتب عليكم الصيام waxaa aصل u ah waajibnimada soonka qowlka ilahi uu ri يا أيuهa الذينa آمنوا كتب عليكم الصيام waaya kaasi waa macnaha koobaad macnaha labaad ee halkan inoogu sheegay mualifka waxa wey alqaacidaة اlmustamira qaacido yani ama xugum joogto ah asalkii waxa lagu idlaaqaya qaacidadaas joogtada ah maala waxaan leenahay alasl fi اlmaytati الtaxriim yani baktiga waxaa asal u ah taxriim macnaha waxa loga jeeda qaacidadiisu waxa weya inuu xaaraan yahay wahaakada oo marka qaarkood waxaan dhahaynaa ibaaxaة اlmaytati lilmuطar calى khilaafi اlasl in baktigii loo baneeyo qofkan gaajadu haysee baahan asalkii bay khilaafsan tahay calaa khilaafi اlasl asalkii bay khilaafsan tahay macnaa qaacidadii bay khilafsan tahay loga jeeda halkan labada macno mualifka inoo sheegay macnaha saddexaad ee kale ku dareen waxaa weeye almaqiisu calayh waxaa kaloo iطlaaqaa asalkii bimacna almaqiis calayh maqiis calayh waad garanaysaan qiyaasku arkaan buu lahaa asal iyo farac xugum iyo cillo ayuu lahaa haddaba asalku waa xukunkii laga qiyaas qaadanayay waa xukunkii eh, laga qiyaas qaadanayay ee maqiis caleyga ah qiyaasku ku dhacay ee kitaabkii sunnada xukunkiis kusoo arooray kaasa asal layidhaahdaa marka maalan khamriga haddaan uga qiyaas qaadanno nabiidkii khamriga wuxuu noqonayaa maqiis caleyh waa asalkii huwa alasl nabiidkiina wuxuu noqonayaa farac wahaakada macnaha afraad ee lagu ilaaqo asalka waxaa weeye arrujxaan raajixnimo wey maala waxaan leenahay alaslu fi lkalaami alxaqiiqa kalaamka waxaa asal u ah xaqiiqo yani haddii xaqiiqo iyo majaaz labadaba yani macnihiis ay soo geli karaan hadalkii waxaa lagu xambaarayaa xaqiiqada lagu xambaaraya majaazka lagu xambaari maxaa yeelay xaqiiqada ka raajixsan oo ka xoog badan majaaska alaslu fi اlkalaami اlxaqiiqa macnaha waxaa ka xoog badan kalaamka xaqiiqada haddii xaqiiqi iyo majaaz uu ixtimaalo xaqiiqada lagu xambaaraya haddaba halkan waxa loga jeeda bimacna araajix asalkii waxa loga jeeda halkan bimacna alraajix waxaa xoog badan ayaa loga jeeda halkan وhakada macaani kalena waa lagu iطlaaqaa sida mustasxabkii asalkii la istisxaabsaday waxa leedahay maalan alaslu bara'aة الdima waxaa asal ah dimadu inay beri tahay waayahay wuxuu yidhi wlfiqu fiqigii luatan luq ahaan alfaham weeye wa minhu waxaa ka mid a ah qowluhu tacala qowlka ilahi uu yihi qaaluu ya shucaybu maa nafqahu qaaluu waxay dhaheen ya shucaybu shucaybow maa nafqahu ma fahmayno kaiiran wax badanoo mima taquulu waxaad odhanaysa ka mid ah markuu soo sheegay asalkii luatan wasilaaxan wuxuu ya ayuu halkan ku sheegay fiqigii luatan wasilaaxan haddaba fiqigu luqatan wax wayaan buu yihi alfahmu faham wey qaaluu ya shucaybu maa nafqahu yani ma fahmaynay dhaheen waxaad leedahay fama lihaulaai اlqowmi laa yakaaduuna yafqahuuna xadiian yafqahuuna halka waxa loga jeeda macnaha man yurid illahu bihi khayran yufaqihhu bimacnaa yufahimhu ilah uu fi diin waaya isilaaxan waxa weeyaan buu ihi wasilaaxan isilaaxaana waxa weeya macrifat اlaxkaam axkaamtii garashadeeda axkaamtii alsharciyati ee sharciga ahayd allatii macrifadaasoo allatii ismu usuulkaas waxaad u celinaysaa macrifada ee u celinaysa axkaamta allatii macrifadaasoo dariiquha jidkeedu uu yahay dariiqu macrifati alijtihaad ijtihaad uu yahay yani waxa weyaan buu ihi fiqigu isdilaaxan qofka inuu garto axkaamta sharciga ah ee lagu gaadhaya ijtihaad axkaamta sharciga ah marka la weli waxaa kaa baxay axkaamtii caqliga ahayd waxaa kaa baxday axkaamtii xisiga ahayd waxaa kaa baxday axkaamtii caadiga ahayd waxaaso dhan baa baxay axkaamtii caqliga ahayd sida maalan halku inuu yani labada niskooda u yahay axkaamtii xisiga ahayd sida maalan dabku inuu wax gubayo oo kale ama skortu inay macaan tahay oo kale wahaakada ayaa ka baxaysa axkaamtii caadiga ahayd baa inta baxayso sida maalan oo kale roobku inuu soo daayo markii la arko hilaac iyo unkad inuu roobku ka dambeeyo ayaa markaas lahaa xugum caadi ah marka axkaamta caadiga ahayd iyo axkaamta caqliga ahayd iyo axkaamta xiisiga ahayd waxaasoo dhan way naga baxayaan halkan waxa loga jeeda axkaamta sharciga ah marka lagu yidhi dariiqu alijtihaadna waxaa kaa baxaya axkaamta lagu gaaray waxaan ijtihaad ahayn maala ama qaciga ah aan ijtihaad ba u baahanayn cid kasta ay ogtahay maclum min adiin bidaruur ah ama waxa weye axkaamtii waxa weye qofkii muqalidka ah uu ka qaadanaya qofkii muftiga ahaa asagu sukuba ijtihaadinba sheekh u weydiye sheekh shaygan xukunkiisa waa maxay wuu bannaaya shaygan xukunkiisa waa maxay waa xaaraan marka kaas ma aha yani fiqi ma aha fiqi ma aha muqalidka fiqi fahamkiisu fahmaya diinta fiqi ma aha wuxuu ihi wasilaaxan islaaxana waxa weye macrifatu alaxkaami axkaamtii garashadeeda sharciyata ee sharcigeeda allatii macrifadaas jidkeedu u yahay ijtihaad ijtihaad asaga marka mualifka tusaalayaal la siinaya wadalika arrinkaasi waxa weye kal sida qofkii inuu eh, garto biana niyata niyadu fi lwuduu'i weysada dhexdeeda waajibatu waajib inay tahay an alwitr witrkii manduubn sunna inuu yahay wa ana tabiyata niyati niyada oo la bariisiiyo min aleyli habeenkii shardi inuu yahay fii soomi ramadaan ramadaan soonkiisa waana zakaata zakadii waajibatu inay waajib ku tahay fii maali sabiyi ilmihi yaraa xoolihiisii wahayr waajibatin inaysan waajib ku ahayn fi lxuliyi lmubaax yacni dahabkii dumarku isku qorxinayeen ee mubaaxaa wa ana alqatla in lagu dilo qof bimuhaqilin hay cuslaynaya muaqil waxa w hayga aan xad wax ku dilayn xad wa ku dila waxa weye waxa af kale sida maalan sakiintii iyo mindidii iyo waxyaabaha la midka tooridii iyo seefti iyo waxyaabaha xad bay leeyihin lakin wixii aan lahayn wax lagu dilo caarad aan lahayn sida maalan oo kale budhkii iyo dhagaxii oo kale muaqil baa la dhahaa yuujibu اlqisaas haddaba alqatlu cuslaynaya qofkii culays ku dilaya yuujib lqisaas qisaas inuu waajibiya saasay culamadu badan yihiin culamada qaar diidaya jiray sida abu xaniifa oo kale oo le markaa alqatlu lmuthaqil laa yuujib alqisaas walidalik bay culamadu u sheegeen marka waxyaabahaas kale ijtihaad baa lagu gaaray firso masaa'il ijtihaadi ah masaa'ishaasoo dhan nusuusta ku soo aroortay nusuus sariixa ma aha waa nusuus culammadu isku khilaaftay sidaa darteed waxaan dhan waa lisku wada khilaafsan yahay masaaishan oo dhan dhammaan waa lisku wada khilaafsan yahay mas'ale aan khilaafayn kuma jirto maxaa yeele waa masaa'il ijtihaadi ah oo ijtihaad ku dhisan culamada qaar baa qabta in niyadu weysada la weysanaysa waajib ahayn qaar baa qaba in witrku uu waajib yahay sida abu xaniifa oo kale qaar baa le habeenkii in la niyeysto soonka waajibka ah shardi ma aha qaar baa le ilmaha yarka ah xoolihiisa sekada ku waajibi sida abu xaniifa oo kale qaar baa le waxa weyaan alxuliy almubaax sekadu way ku waajibaysaa sida abu xaniifa o kale alqatlu muaqil yujibu alqisaas abu xaniifa wuxuu qabaa in qisaastii aysan ku waajibayn marka masaaishan o dhan ijtihaadi ah oo ijtihaad ku wayr dalia intaa wxi aan ahaynoo min almasaa'il ijtihaadiya oo masaaisha ijtihaadiga ahayd allatii waqaca fiiha alkhilaafu khilaaf ku dhacay bayn alculama culamada dhexdooda bkhilaaf taasi waxay ka duwan tahay wuli almasaa'il alqaciya masaaisha qaciga alatii taasoo laa majaala fiiha lilijtihaad yani wax majaal aan ku lahayn in lagu ijtihaado majaal waxa loga jeeda macnaha meel laga ijtihaado ayna jirin oo usan ijtihaad ka furayn ban kaanat waaba inay tahay masaaishaasi macluumatan mid la ogyahay min adiini diinka xaggiisa biaruurati aruura ahaan lagu ogyahay wadalika arinkaasi kalcilmi sida in la ogaado wey biana salawaat hams salaadaha hanta waajibatu inay waajib tahay wa ana siyaama ramadaan ramadaan soonkiisana waajibun waajib inuu yahay waana zina zinadiina xaraaman xaraan inay tahay waana riba ribadiina xaraaman xaraam inay tahay wamaa shaaba hada kan wixii shabaha oo min alumuuri alqaciyati umuurtii qaciga ahayd alkaiirati ee badnayd umuurta aciga waa loo jeeda daliilkeedu waa daliil aci ah dalaaladeeduna waa dalaal aci ah oo macnaha waadix oon culammadu isu khilaafayn famacrifatu hadi masa'il masaaishan garashadeedu laa tusama fiqhan fiqi laguma magacaabo cala hada tacriif tacriifka haddaan ku soconno maxaa l ijtihaad lagumaba gaadhin ba aslan salaadu inay waajib tahay waa macluum min addiin bidaruura ijtihaad ba uma bahnaba cid kasta og qof kasta oo muslim ogyahay salaadu inay waajib tahay soonka ramadan inuu waajib yahay isna ijtihaad uma cid kasta ay ogtahay maclum min adiin bidaruura ah qof kasta oo muslim uu ogyahay haddaba ijtihaad baa ubahnaba zinada inay xaaraanta saasoo kale waa umuur qaci ah oo cid kasta oo waxa weye muslim ogtahay ribada saasoo kale masaaisha haddaba masaa'il qaci ah, ijtihaad ba uma baahnaba walidalik lama dhahayo waa fiqi yani fiqigi ma soo gelayso culamada qaar baa qaba inay fiqiga soo gelayso xataa iyadoo qaci ah walidalik bay culamadu ku sheegaan fiqiga yani ku sheegaan salaadu inay waajibtahay soonku inuu waajib yahay ay sheegaan ribada inay xaaraan tahay ayay sheegaan oo adilada weliba sheegaan marka culamada qaar baa qaba xataa masaaisha yani qaciga ah waxa weyaan fiqigii bay soo gelaysaa waaya laakiin culamada saas qabta waa culimmada aan fiqiga ku tacriifinin tacriifkan uu soo sheegay mualifku macrifat alaxkaam alsharciya alati ariiquha alijtihaad aan dhihin ariiqa macrifada axkaamtaasi waa ijtihaad aan dhihin waa culimmada ku tacriifisay fiqiga macrifat alaxkaam alsharciyaةi alcamaliyati almuktasabati min adilatiha atafsiiliya waa in la garto oo qofkii garto axkaamta sharciga ah ee camaliga ah yani waxaweye qofkii adimihiisu ka samaynayo ama jawaarixdiisu ka samaynayo een ahayn axkaamta ictiqaadiga ee qalbiga qofka ka aaminsan yahay aan ahayn axkaamta caqiidada markaa ku baxaysa camaliya almuktasabati lagala soo baxay min adilatiha tafsiiliadiladeeda tafsiiliga ah culamada haddaba sidaa ku tacriifiyey mayna ku soo darin sidaad aragto tacriifkii fiqiga alijtihaad mayna ku soo darin walidaalika waxay dhahaan culimmadaasi axkaamta qaciga xataa way soo gelaysaa fiqigii maadaama tacriifka ayna kusoo darinba haddaba xukunka masaladan wuxuu laabanaya tacriifka fiqiga koobaad si ku tacriifiso ayay markaas ku dhisaysaa in axkaamtii qaciga ay soo gelayso fiqiga inayna soo gelayn wuxuu yidhi haddaba falmacrifatu macrifadu huna halkan bmacna dani marihi ayay la tahay lأnnaha khaasaة maxaa yeel khaas ku tahay biاlmasa'il اijtihaadiyati masaaisha ijtihaadiga ahayd wahiya masaaisha ijtihaadiga ahana madnuunatu waa la maleeyaa masaaisha ijtihaadiga dhammaan maray ku dhisanta lakiin masaaisha qaطciga ah yaqiin bay ku dhisanta marka haddii aan tacriifka hore aan qaadano mualif ku tacriifiyey macrifada halka waxa loga jeeda dani haddaan tacriifkan dambe qaadano macrifat alaxkaam alsharciyaة alcamaliyati almuqtasabati min adilati altafsiiliyana macrifadii labada way soo gelayaan yaqiin iyo dani labada way soo gelayaan maxaa yeelay adiladii eh, eh, akaamtii aciga ahayd akaamtii daniga ahayd labadaba waa i baa markaas marka akaamta acigana yaqiin baa lagu gaaraya akaamta daniga ahna waa lagu gaaraya malo akaamta daniga ahna waa lagu gaaraya malihii ayaa lagu gaaraya aniga wuxuu hi hada kanaan soo tilmaanay tacriif imaam اxaramayn yani abulmacaali اljuwayni imaam اxaramayn tacriifkiisi weeye wahunaka tacriifaat أkhra kaiira waxaa jira tacriifaat kale oo badan lilfiqi fiqi buu iska leeyahay waxaa ka mid ah taarifka hadda aan sheegaynay macrifat alaxkaam asharciyat alcamaliyat almuqtasabat binadilata altafsiiliya wa ama mawduuc cilmi lfiqhi mawduuca cilmi fiqhiga miya cilmiga fiqhiga mawduuciisa miya fa huwa waxa weeye mawduuci cilmi fiqhiga maca ficlu lmukalafi qofka mukalafkaa ficilkiisa weeye min xayu alxilu marka laga eego xagga xalaalnimada ficilkaas inuu xalaal yahay waalxurmatu xaaraamnimada ficilkani ma xalaalbaa mise waa xaaraam adaan si kale u dhigno min xayu curuudi اlaxkaami axkaamtii soo darinteeda xaggeeda marka laga eego alsharciyati ee sharcigaha ah, lahu ficilka mukalafka ay soo darinayso ay ku imanayso fiqii markuu soo tacriifiyey mualifkii ayuu halkan wuxuu ku tilmaamaya mawduuciisa fiqigu muxuu ku saabsan yahay muxuu ka hadlaa wuxuu ka hadlaa buuri ficilka mukalafka qof kasta oo mukalaf qangaar ah ficilkiisa ayi ficil uu samaynayo ayuu ka hadlaya ma xalaalba ma xaaraanba ma waajiba ma sunna ma mubaaxba waxaasuu ka hadlaya wuxuu yidhi waama istimdaaduhu istimdaadkiisa miya meesha laga keenay fiqiga ee lagala soo baxay famin alkitaabi kitaabki ayaa lagala soo baxay fiqigii wasunatii sunnihi walijmaci ijmaci walqiyaasi qiyaaskii wagayri dalika min aladilati الsharciyati waxa waxaan ahayn oo adiladii sharcigaha ah yani adiladii kale ee khilaafiga ahayd sida maalan qowl الصaxaabiy iyo alistixsaan sad daraa'ic sharcu man qablana waxa weeye almaslaxa almursala اlistisxaab ila akhirih adiladii kale ee waxa weye mukhtalaf fiihiga ah isku khilaafa wafaaidatuhu faa'idaة اlfiqhi fiqiga faaidadiisu waxa weeye imtihaalu awaamir الsharci awaamirtii sharciga in loo hogaansamo waijtinaabu nawaahiih nawaahidii sharciga waxyaabihii sharcigu reebay in laga dheeraado almuxasilaani oo markaa labadaasi ay keenayaan ay soo xasilinayaan lilfawaa'id اdunyawiya fawaa'idii dunyawi ahayd walukhrawiyati iyo ti ukhrawi ahayd yani ti aakharo faa'iidadii adduunyo iyo faa'iidadii aakharo ama liibaantii addunya liibaantii aakharaba ayay markaas keenaysa qofka hadduu amarka ilaahay qaato wuxuu ilahay ka reebana uu ka fogaado laa shaka inuu liibaanayo adduun iyo aakharaba wuxuu ihi usuul اlfiqhi isilaaxan usuul fiqiga xagga isilaaxa wuxuu ihi ama tacriif usuul اlfiqhi usuul fiqiga tacriifkiisa miya isilaax xagga isilaaxa bacda an saara markuu noqday kadib la qaban naanays wa calaman magac cala alfanni almakhsuus fannigii gaarka ahaa faqad curifa waxaa lagu qeexay bitacaariifa qeexitaano kaiiratin oo badan min ashmaliha ugu koobitaan badan tacriifka ugu koobitaan badan ee waxa wey jaamica maanica ah waxa weeye macrifatu dalaa'il اlfiqi daliilada fiqiga adilada fiqiga in la garto weeye ijmaalan si guud in loo garto weye si duuduuba in loo garto weeye wa kayfiyat اlistifaadati qaabka looga faa'idaysanayo minha adiladaas iiga waalmustafiidi iyo macrifatu xaal mustafiidi qofkii ka faa'idaysanaya adiladan ee ka shaqaysiinaya in xaalkiisa la garto oo mujtahidkii ah tacriifkan mualifka inoogu tilmaamay halkan waa tacriif alqaadi albaydaawi fii kitaabihi alminhaaj alqaadi albaydaawi kitaabkiisa alminhaaj ayaa tacriifkan ku tacriifiyay waa tacriif fiican oo jaamic oo maanic haddaba sidaad aragto mualif kolli wuu faahfaahin doonaa oo asagaabaa dee noo sharxi doona halkan wuxuu yihi waa adilada fiqiga ee guud in la garto adilaة اfiq اijmaaliya adilada baa labo qaybsanaysa adila ijmaaliya iyo adila tafsiiliya adilada usul fiqigu ka hadlaya waa adilada ijmaaliga guud weeyaan sida alamru lilwujuub annahyu liltaxriim amarka wuxuu faa'ideeya wujuub nahyiga wuxuu faa'ideeyaa taxriim xaaraamnimuu faa'ideeyaa alqiyaasu xujatu qiyaasku waa xujo adiladaas waxaa lahaa adila ijmaaliya waa adila guud weeyaan wa aqiimu salaad salaadii inay waajib tahayna waxaw waa dliil tafsiili ah waa dliil farci ah waxaa ka hadlaya qofka faqiiha ayaa adilada tafsiiliga isticmaala zinadu inay xaaraan tahay liqowlihi tacala laa taqrabu zina waa dliil tafsiili ah qofka faqiiha ayaa ka hadla laakiin adilada guud ee waxa weyaan fiqiguba uu ku dhisan yahay ee waxa la dhahaa ijmaaliya haddaba saddex qaybood ayuu markaa sidaad aragto usuulu fiqigu ka kooban yahay adiladii fiqiga ijmaaliga ahayd ama haato adiladii isku waafaqay ama ha ahaata adiladii laisku khilaafay kaas waa qodob koobaad dalaa'il alfiqhi ijmaalan qaybta labaad waxa way kayfiyat alistifaada qaabkii aan uga faa'idaysanayn adiladaas taas mualifka dib ka tilmaami doona iyo qaybta saddexaad oo ah xaal almustafiid qofkan mustafiidka adiladan ka faa'iidaysanaya adiladan ka shaqaysanaya mujtahidkii ah xaalkiisi shuruudiisi in laga hadlo wuxuu yidhi wadalika arrinkaasi ka macrifati ana mutlaqa almri amarka la ilaaqay inuu yahay lilwujuubi mid wujuub faa'iidaynaya oo mulaa nahyi nahyiga la ilaaqay een waxba qayd la soconin litaxriimi taxriim inuu faa'iideynayo wa ana aqwaala nabiyi sal allahu alayh wasalam aqwaasha nabiga wa afcaaluhu iyo afcaashiisa walijmac ijmaaci walqiyaasi qiyaaskii wagayri dalika iyo wixii inta aan ahayn min aladilati alijmaliya adiladii guud ah xujatun sharciyatun xujo sharci inuu yahay eg waxaan o dhan waa adiladii u fiirso yani tafaasiil lama gelin nahyiga tafaasiishiisa lama gelin amarka tafaasiishiisa lama gelin dliil muayan oo amar tusinaya ama dliil muayanoo nahyi tusinaya maynan ka hadlin taas waxaa ka hadlaya aqiiha lakin inagu si guud baan amarka u hadlayna amarku muxuu faa'iideeya wuxuu doona hadla amarkaas amarkaas amarku wuxuu faa'iideeya wujuub nahyigu muxuu faa'iideeya nahyigu si guud wuxuu faa'iideeya taxriim haddaba waa daliil ijmaali ah laakiin awaamirta jusiyaadka awaamirta kama hadlayna inagu taas waa shaqada qofka faqiiha ah waaya wuxuu ihi falmuctabar haddaba waxaa loo egeeyaa fii xaqi اlusuuliyi waxaa la eegaya waa fi aq usuuliy usuuliga xaqiisa macrifatu dalaa'il dalaa'ishii inuu garto min xayu اlijmaal si guud oo si duuduuba inuu u garto wahada arrinkaasina qaydun qayd weeye yukhriju bixinaya macrifatahaa adiladii inuu u garto min xayu tafsiili si faahfaahsan oo kala dhigdhigaan fainahu arrinkaasi min camal faqiih faqiiha shaqadiisi weye waa saan tilmaamayna ذلiك asagaba tusaale ku siiyey kalcilmi sida inaan ogaano wey bأna salaata salaadii fii qowlihi tacala qowlka ilahay ku jirta وaqiimu الsalaata salaadii oga waajibatun inay salaadaasi waajib tahay وأna الzina zinadii fii qowlihi tacala qowlka ilahay kusoo aroortay walaa taqrabu الzina zinada hu dhawaanina xaraamun inay tahay zinadaasi xaraan وأن الربا ربdيi في قوله تعالى قولka إلaه ku sugan وأحل الله البيع إلaه وxuu xalaaلeeyey بيعي وxarma riba ribadii وxaraamي xaraamun inay tahay ribadaasi xaraan waa dliil tafsiili kaas dliil إجmaaلi ah ma ah wlfarqu farqi udhaxeeya bayna daliil ijmaali daliilkii ijmaaliga ahaa ee guud wadaliil tafsiiliya daliilkii faahfaahsanaa ee juziyaad ku saabsanaa masaaisha ana daliil ijmaaliyi daliilkii ijmaaliga ahaa laa yatacallaqu kuma xidhno bijuziyatin mas'alo mucayanatin mas'alo khaas ah oo gaar ah kuma tacalluqo kumana xidhno bikhilaafi daliili tafsiiliya daliilka dliilka tafsiiliga ah wuxuu ka hadlayaa masalo gaar ah faqowluhu tacaala qowlka ilaahay uu yihi waaqiimu salaata salaadii oga khaasun bisalaat salaadiibu khaas ku yahay laa calaaqata lahu bizakaa sakadii calaaqa lamale walaa bilxaji xajkii calaaqa lamale waayo waa daliil tafsiili haddaba wa qowluhu tacaala waaatu zakaata zakadii bixiya khaasun bizakaati sakadii buu gaar ku yahay laa calaaqata lahu bisalaat salaadii calaaqa lama leh wax xidhiira lama leh walaa bilxaji xajka xidhiir lama leh maxaa yeel waa daliil tafsiili ahoo mas'ale mucayan uu ka hadlaya waayo walidaalika sidaa awgeed ayaa sumiya lagu magacaabay daliilan tafsiiliyan daliil tafsiili ah liannahu maxaa yeele khaasun wuxuu gaar ku yahay bijus'iyatin mas'alo mucayanatin oo gaar ah mas'ale la magac dhabay oo mucayan ah oo gaar ah ayuu markaa bkhilaafi wlina kaasi wuxuu ka duwan yahay hadalka aan leenahay alamru amarka lilwujub wujubu faa'idaynaya fainahu kaasi laa tacaluqa lahu bijus'iyatin mucayana yani mas'alo gaar ah khaas kuma ah alamru lilwujub markaan leenahay salaada keliya kama hadlayno sakada keliya kama hadlayno soonka keliya kama hadlayno ee amar oo idil ayi amar oo sharci ayaan ka hadlaynaa haddaba waa daliil ijmaaliya kaas daliil ijmaali ayaa kaas la yidhahdaa wainama huwa shaamilu likulli amar arin kasta ayuu markaa camimaya oo soo hosgelaya yashmalu haddaba wuxuu camimayaa oo uu soo hoosgelaya uu koobaya qowluhu tacala qowlka ilahi wuli waaqiimu sala salaadi oga waaatu zakaad sakadii bixiya wajaahidu fillahi ilahi jidkiisa ku jihaada ilahay darti u jihaada wattaqu llah ilahi ka cabsada wagayri dalika min alawaamiri iyo wixii inta aan ahayn oo awaamirti ah xayuma wajadna meel kastoon ka helo siiqat alamri siiqadii amarka fii kalaami shaaric allihii sharciga dejinayay hadalkiisa aan ka helo xamalnaaha siiqada waxaan ku xambaaraynaa cala alwujuub waajibniman ku xambaarana xayu laa qarinata halka aysan jirin wax calaamad ah tasrifuhu oo marka amarka ka leexinaysa canhu wujuubka ka leexinaysa haddaynan helin wax qariino ah oo astaan ah oo ka leexinaysa amarka wujuub amarka waxaan ku xambaaraynaa wujuub baan ku xambaaraynaa sida noo imaan doonta insha allahu tacaala fadaliilu ijmaali haddaba daliilka ijmaaliga ahaa ee guud laa calaaqata lahu biljusiyaat masaa'isha yani mucayanka ah calaaqa kuma leh wax xidhiidho leeyahay ma jiro bikhilaafi daliil tafsiiliy daliilkii tafsiiliga ahaa taasi uu ka duwan yahayoo fainahu asagu yadullu wuxuu tusinaya cala juز'iyatin mas'alo mucayanatin oo gaar ah wayatacallaqu biha uu ku xidhan yahay walaa yatacadaha uma tallaabayo ila juز'iyatin ukhra juز'iye kale mas'alo kale uma tallaabayo وأma kayfiyaة الاstidlaali qaabka loo daliishanaya miya bidalaa'il اijmaaliyati adilada guud wahiya alfaqraة الثaaniya waa qaybta labaad fi tacriifi usul اfiq ee usul fiqiga tacriifkiisa ku jirta yani waa kii nagu soo tacriifiyey macrifaةu dalaa'il الفقه إجمالا وكيفية الاستدلال بها وحال المستفيد وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد marka كيفية الاستدلالka maxaa looga jeedaa markuu ka soo hadlay يعني أدلة الفقه إجمالا ayuu halkan wuxuu ku tilmaamaya كيفية الاستفادة وأما كيفية الاستفادة qaabka looga faa'iidaysanayaan بالدلائل أdiladii الإجمالية ee guud وهي الفقرة waa qaybta الثانية ee labaad في تعريف أصول الفقه أصول الفقه تعريفkiisa ama qeexitaankiisa ku jirta فالمراد بها waxaa looga jeedaa كيفية استنباط الأحكام axkaamtii qaabka loola soo baxayay axkaamtii asharciyati ee sharciga ahayd minha adiladii lagula soo baxay xaala tacaarudihaa marka ay iska hor timaado adiladu markay tacaarud dhexdeedu maro qaabkii loo kala hormarinayay ee loo kala hufayey adiladaas ayaa waxaa la dhahdaa kayfiyat اlistifaadati min hadihi اladila اlijmaaliya wadalika miaal arinka tusaalihiis waxa wey ka tacaarud alkhaasi waalcaam khaaskii caamkii iska horimaadka iska hor imaanayaan haddii daliil caama u yimaado iyo daliil khaasa oo isku xukum ka hadlaya fainahu shaniga yuqadamu waxaa la hormarinaya alkhaasu daliilkii khaaska ayaa laga hormarinaya cala alcaami daliilkii caamka ahaa sababtuna waxay tahay liana dalaalata alkhaasi waayo dalaalada khaaska qaciyatun waa mid qaci ah dalaalada yani macnaha uu tusinaya khaasku waa macno qaci ah yani maxaa yeele xuumkaasu ka hadlaya asagoo xuumka dalaalada tusinaya waa qaci waa dalaalo aan ixtimaalin macno kale wadalaalat lcaami caamka dalaaladiisuna waa daniyatun danni weeyaanu malay tusinaysa sababtoo ah maadaama afraad badan ay soo hosgelayso afraadda mid kasta oo afraadda ka mid ah miyuu ka hadlaya mise afraadda qayb baa looga jeedaa waa danni laakiin khaaska maadaama uu arrin khaas oo xuum khaasa ka hadlayo dalaaladiisu waa qaci haddaba qacigii ayaa laga hormarinaya dannigii oo hadaba cumuumkii waaa lagu khasisaya haaskii watacaarud nasi maca aahir naski aahirka haday iska hor imaadaan fainahu yuqadamu nasu naski ayaa laga hormarinaya cala aahiri aahirka linafsi sabab sababta laftirkeeda oo waxa weeye macnaha nasku waa qaciyu dalaala dalaaladiis waa qaci aahirkuna waa daniyu dalaala waynoo imaan doonta insha allahu taala naski iyo aahirki maxyiin caamki iyo khaaski waxaaso dhan tacriifaatkoodu insha allahu taala iyo tusaalayaashoodu waynoo imaan doonaan watacaarud mutawaatiri mutawaatirka tacaarudkiisa uu ka hor imaanaya maca alaxaadi axaadkii fainahu shani yuqadam waa laga hormarinaya almutawaatir mutawaatirka cala alaxaadi axaadka ayaa laga hormarinaya walinafsi sababi isla sababti laftirkeeda aydan sidoo kale calaa ma sanacrifuhu sidaan garan doona fi mabaaxith altacaaduli waaltarjiix yani mabaaxithta tacaadulka iyo tarjiix tacaadulka waxa weeye adiladu inay iska hor timaado ayuu halkan uga jeeda lakiin tacaadulka asal ahaan waxa weeye inay isku dhiganto adiladii oo agga quwada isla ekaato tawaasi quwat aladila adilada quwadeeda inay isu dhiganto oy isu eh, miisaanaato ayaa tacaadul yidhahda lakin halku mualif wuxuu jeedaa tacaarud tacaarud buu uga jeedaa altacaarud waltarjiix ama xaal mustafiid qofkii ka faa'idaysanaya adiladaas xaalkiisa miya filmuraad bi waxaa looga jeeda macrifatu axwaali wa lmujtahid axwaasha xaaladaha iyo sifaatka qofka mujtahidka ah alladii kaasoo yanduru eegaya fi ladilati adiladii wayurajix bacdaha barkeed ka rajaxaya cala bacdiha alaakhar barkeeda kale wydl fi hada mabxad mabxadkan waxaa soo hosgelayay buui ayadan sidoo kale axwaal lmuqalid qofkii muqalidka ahaa axwaashiisaa soo gelayso oo istidraadan lijli istidraadin istidraad wuxuu uga jeedaa macnaha ayadoo arrinkii mawduuc laga yarbaxayo mawduucii mujtahidka ayaa laga baxaya oo mawduucii muqalidka ayaa xoogaa loo yarbaxaya markii de baabilijtihaad laga hadlayo muqalidkiina waa lagu sheegaya sababta waa maxay calaaqa ka dhexaysa muqalidkii mujtahidkii liana albax can xaali mujtahidka xaalkiisa oo la baxiyoo la baaro yaqhtadii wuxuu keenaya albaxa in la baaro can xaali muqalid muqalidka xaalkiisa maxaa yeelay mujtahidkii u fatwoonaya muqalidkii u fatwoonaya yaa su-aasha weydiinaya muftigii mustaftigii mustaftiguna waa muqalid haddaba calaaqadaasa ka dhaxaysa waa macallin iyo ardaygiisii oo kale isu yihiin marka maadaama uu muqalidkii had iyo jeer uu muftigii uu su-aasha weydiinayo oo axkaamtii ka qaadanayo saa darteed baa asna taqliidkii looga hadlay wuxuuhi wlkhulaasatu markaan soo ururina ana usul i usul fiqigu yashtamilu wuxuu markaa ka kooban yahay cala alaaati umuur saddex arrimood ayuu ka kooban yahay dalaa'il اlfiqhi اlijmaaliya dalaaisha fiqiga ee guud adilada fiqiga ee guud aaniyan kayfiyat اlistifaadati minha qaabka looga faa'iidaysanayo adilada guud ثaaliثa xaalu اlmustafiidi wa صifatu xaalka qofka adilada ka faa'iidaynaya ee markaa mujtahidka ah iyo tilmaantiis shuruuddiis saddexdaas ayuunbuu ka hadlaa ama mawduuc cilmi usuulifiqiga cilmigiisu mawduuciisa miya yani muxuu ku saabsan yahay cilmiga usuulifiqiga markaan tacriifkii soo garanay wuxuu hi fahuwa asagu adilatuhu ay adilat lfiqi fiqiga adiladiisa wey haddaba tacriifkii luqowiga u noqo maxaan ku tacriifinay asal afar macnaan sheegnay soo maha afartii macno waxaa ka mid ahaa bimacna daliil ka koowaad buu ahaa adaliil asalka bimacna daliil haddaba macnahaas asal bimacna daliil ayaa laga qaatay tacriifkii isilaaxiga ahaa oo markuu leeyahy usuul اlfiqi ay adilat اlfiqi weyaan asal marka waxa loga jeeda halkan bimacna daliil ba loga jeeda usuul اlfiqi ay adilat اlfiqi adilada fiqiga ee ijmaaliga ah marka sidaas ayaa calaaqada uga dhexaysa macnihii lugawiga iyo macnihii isilaaxiga ahaa afartii macnaan soo sheegaynay midka koobaad oo daliilka ah ayaa markaa tacriifka isilaaxiga usul fiqi uu u noqonaya oo usul fiqi waxa loga jeeda bimacnaa adilat اlfiqi wuxuu ku yidhi wama mawduuc cilmi usuul fiqhiga cilmigiisu mawduuca uu ku saabsan yahay wuxuu ka hadlaya ee ku saabsan yahay miya fahuwa asagoo adilatuhu adiladii fiqhiga weeye wuxuu ka hadlaya min xayu alcawaarid allaaxiqatu laha iyadoo markaa laga eegayo min xayu alcawaarid waxyaabaha ku imanaya adiladaas allaaxiqatu ee haleelaya laha adiladii oo maxay tahay waxyaabaha adilada haleelaya maxay tahay min kawnihaa inay tahay weeye caamatan adiladii caam inay tahay khaaatan adiladiina haas tahay amran amar inay tahay nahyan nahyi inay tahay hay laisfarayo hay laiska reebay lafdig inuu caam yahay lafdig inuu khaas yahay mulaqii muqayadkii waxyaabahaas dhan waa cawaarid adilada ku imaanaysa adiladii mar waxay noqonaysaa caam mar waxay noqonaysaa khaas mar waxay noqonaysaa amar mar waxay noqonaysaa nahyi mar waxay noqonaysaa mulaq mar waxay noqonaysaa muqayad mar waxay noqonaysaa naasik mar waxay noqonaysaa mansuukh waxaas dhan waa cawaarid waxyaaba adilada ku imaanaya oo dalaaladeedii saamaynaya marka cawaaridaasu ka hadlaya adilada iyo waxyaabaha adilada saamaynta ku yeelanaya ayuu usuul fiqigu ka hadlaya oo faahfaahinaya oo kala dhigdhigaya si qofkii markaa uu si fiican adiladii u fahmo isla markaana istidlaalkiisu ahdo istidlaal sax ah oo saliim ah nabad qaba wuxuu ku yidhi wa ama haayatuhu haayada cilmi usuul fiqiga miyaa yacni yoolka iyo waxa weeye muraadka u dambeeye laga gaaraya fahiya iyadu waxa weye alwusuulu in la gaaro ila alaxkaami sharciyati axkaamtii sharciga min aladilati adiladiina laga gaaro altafsiiliyati ee faafaasanayd biwaasitatiha biwaasitati usuul اfiqi yani adiladii fiqiga ijmaaliga iyadoo markaa loo sii marayo haddaba haayada usuulu fiqiga aan u baranayno ee cilmigan aan u qaadanayno waxa weye inaan ku gaarno axkaamtii sharciga ahayd xukum inaan la soo baxno oon adiladii kala soo baxan min nusuus alkitaabi wasunna aan kala soo baxno iyo qawaaciddii guud iyo adiladii kale ee mukhtalifka ahayd oo markaa inagoo adeegsanayna qawaacidda fandhiga fandhigan qawaaciddiisa inagoo adeegsanayno aalo ka dhiganayna ayaa markaa haayada usuulu fiqigu u noqonaysa ama haayatu haayadiisa miya ujeedkiisa iyo yoolkiisa fahiya iyadu waxa wey alwusuul in la gaadho ila axkaami sharciyati axkaamti sharciga ahayd min aladilati tafsiiliyati adiladii tafsiiliga ahaydna laga gaadho ee faahfaahsanayd adiladii tafsiiliga oo adiladaan soo maraynay ee waxa wey adiladii fiqi ahayd biwaaitatiha ay biwaasitati haadihi waxa weye aladila alijmaaliya adiladii ijmaaligeed ee usuuli fiqi ahayd inagoo marka usii marayna calaa macna taasi waxay ka dhigan tahay buu yidhi annahu laabudda inay laga maarmaan tahay min macrifati usuuli fiqi usuuli fiqiga in la garto oo qofkii uu barto linatamakana si ay noogu suurowdo min istinbaati alxukmi sharci xukumkii sharciga inaan kala soo baxno min adaliili tafsiili daliilkii faahfaahsanaa waa juزiyaadka masaaisha ka hadlay wadalika taasina waxay ka dhigan tahay taasina waxa weeye lana daliil tafsiiliy daliilka tafsiiliga waxdahu keligii la yufiidu dalika arrinkaa ma faa'iidaynayo faida qarana haddaan maala akhrinuu ku yihi qowluhu tacala qowlka ilah yuhi waaqiimu salaata salaaddii ooga carafnaa waxaan garanaynaa annahu amrun inuu yahay arrinkaasi amar laisfarayo faritaan laisfarayo biiqaamatiha salaaddii in la ogo walaakinana hase yeeshee annagu laa nacrifu ma garanayno hal ilamru biha in salaaddii laisfaray al sabiil wujuub yani jidkii waajibnimad yahay yani in laisku waajibiyey salaada la isfaray aminadba sunnanimo inay tahayoo aysan waajib ahayn sunno ay tahay oo amarkaas sunno uu faa'idaynayo am itakhiiri ama in laisdoor gelinayo salaaddii inaan tukanay inaan ka tagno inay tahay ma garanayno waayo lianna alamar amarkii yustacmal waa loo adeegsadaa fi kulli hadi almacaani macaanidan oo idil kama yustacmalu fi hayriha sida heyrkeeda loogu isticmaalo amarka macaani fara badan baa loo adeegsadaa macaanida mualifka uu sheegay waa qayb ka mid ah waxaa loo isticmaala amarkii bimacna wujuub waxaa loo isticmaala bimacna istixbaab sunanimo waajibnimuu faa'ideeye oo sunanimuu faa'ideeye oo wuxuu faa'ideeye ibaaxo bannayn buu faa'ideeye marka qaarkood si noo imaan doonta insha allah taala oo wuxuu faa'ideeyaa tahdiid oo wuxuu faa'ideeyaa takwiin oo wuxuu faa'ideeyaa taswiya oo wuxuu faa'ideeyaa tahakum jees jees baa marka qaarkood loo isticmaalaa waaya macaanidaasoo idil amarka wuu faaidaynaya haddaba macnaha aayaddan ay tilmaamaysa waa macnee usul fiqi haddaba noo qaacidaynaya oo noo fadhiisanaya dalaalada amarka iyo adilado dhanba waxyaabahay tusinayso laakinana wuxuu carafna haddaan ku garano fi usul fiqi usul fiqhi ana mutlaq alamri amarka la itlaaqay lilwujubi wujub inuu faa'idaynayo wa annahu shaniga laa yusrafu canhu inaan laga sarfinaynin oo laga leexinayn canhu waajibnimadaas ila biqarinatin astaan inay jirta mooyaane carafna marka waxaan garanayna ana salaata salaadii waajibatu inay waajib tahay fii qowlihi tacala qowlka ilaahay salaada ku sugan waaqiimu salaa salaaddii ooga aayaddaas inayna fartay yani salaaddii oo amarkaas u yahay lilwujuub wadalika kaasina waxa weya biisticmaali alqiyaasi almantiqi innagoo marka aan isticmaalina qiyaaskii mantiqi ahaa u fiirso mantiq baan kallay usulu fiqiga iyo mantiqu xooga calaaqa ka dhexaysa calaaqa ka dhexaysa waaga hore usulu fiqigu mantiq calaaqa lama lahayn waagii dee casrigii salafka imaam shaafici markuu kitaab qoray kitaabkiisa alrisaala laakiin dib ayuu ka soo galay mantiqii oo hadda waxaad moodaa usuul fiqi iyo mantiqi inayna kala baxayn walidalik insha allahu tacala marka kitaabka dhammayno intayna gudagelin kitaab kale ku xiga allumac shiraazi iyo kitaabkaasi dambeeye jamcu jawaamic waxaan qaadan doonaa muqadimo mantiqiya muqadimo mantiqoon soo khulaasayna ayaan insha allahu tacala qaadan doonaa oo aad daabacan doontaan hadduu alla idmo sidee loo fahmo usul iiga ilan waxaa noo imaan doona masaa'il badan oo ku dhisan mantiq u dhisan cashirkeena maanta hadda mantiq baa soo geli doona bal fiirsada hadda halkan mitaalkum alifku noo sheegi doono iyo xagga dambaba yani waxaa soo gelaya waxyaaba mantiqa calaaqa lale marka insha allahu tacala muqadimadaasaan qaadan doonaa haddaba qiyaaskii mantiqaan adeegsanaynaa buuri oo seen qiyaas mantiq u adeegsanaynaa fa naquul waxaan leenahay aqiimuu lafdiga aqiimuu fii qowlihi tacaala qowlka ilaahay ku sugan wa aqiimu salaata salaaddii ooga amrun faritaan weeye wahada huwa daliilu tafsiili kana waa daliil tafsiiliya bal u fiirso macnaa daliil juziyo mucayana ku tacalluqo oo salaaddii ah wاlأmru amarkiina lilwujuubi wujuub buu faa'iidaynayaa wahada huwa daliil ijmaali kana waa daliilka ijmaaliga ahaa fatakunu natiijata dabada natiijadu waxay noqonaysaa ana salaata salaaddii waajibatun waajib inay tahay u fiirso meesha waxaa jira iyaas mani qiyaaska mandiqi sidiisaba wuxuu ka kooban yahay laba muqadimo iyo natiijo laba muqadimo iyo he natiijo muqadima suqra muqadima kubra iyo natiijo maala waxaan leenahay aqiimu salaata amrun waa muqadima suqra aqiimu salaata waa amrun amar weeyaan laisfaray salaada amrun bisalaat salaada oo laisfaray weeye walamru yufiidu اlwujuud amarka wuxuu faaidaya waajibnimo tanna waxaa lahaa muqadima kubra waxaa muqadima kubra loo yidhi maxaa yeele way ka ballaarantah way ka guda ballaaran tahay muqadimada ay yartahay hore ee suurada ah macnahay tusinaysa way ka ballaarantah amar oo idil amarka mutlaqa ah wuxuu faa'idanaya wujuub tii horena waxaa muqadima sufra oo salaadu la ka hadlaysa aqiimu salaata amr weeyaan waalamru yufiidu lwujuub tanna waa muqadimadii kubrada ahayd natiijada haddaba maxay tahay idan asalaatu waajiba yani amarkaa salaadda ku jira wuxuu faa'iidaynayaa wujub buu faa'idaynaya taasina waa natiijadii haddaan tusaale kale soo qaadanno si aad u fahantaan qiyaaska manطiqi ah maala kullu insaanin xayawaan bini aadan kasta waa xayawaan waa noole wa kullu xayawaanin mutaxarikun biاliraada noole kastana wuxuu ku dhaqdhaqaaqayaa iraado doonistiisa iradadiisu ku dhaqdhaqaaqaya idan falinsaanu mutaxarikun biiraada haddaba bini aadamku wuxuu ku dhaqdhaqaaqayaa iraadu ku socda iraadadiisu ku socdaa kullu insaanin xayawaan taas waxaa lahaa muqadima suqra waa muqadimo yar sababtoo ah yani bini aadamka ka hadlaysa wa kullu xayawaanin mutaxarik taasina waa muqadima kubra noolo oo idil baa soo gelaya bini aadamkii qayb ka mida weeyaan wa kullu xayawaanin mutaxarik haddaba natiijadu maxay noqonaysaa muqadimadii suqrada ahayd iyo muqadimadii kubrada ahayd ayaa laga soo qaadanaya natiijadii oo waxaa leeyahay idan fakullu insaanin mutaxarikun biliraada u fiirso kullu insaanin insaankan waxa ku jirtay muqadimadii suqrada ku jirtay mutaxarikun biliraadana waxa ku jirtay muqadimadii kubrada ahayd yani tan insaanku wuxuu ahaa mawduuc ayuu ahaa muqadimadii suqrada ahayd waa tii wax lagu xukumayay mutaxarikun biiraada waxay ahayd maxmuul u ahayd muqadimadii kubrada ahayd mawduucii muqadimada suqrada ahayd iyo maxmuulkii muqadimada kubrada ahayd ayaan isku daraynaa marka waxaa ka dhalatay natiijadii kullu insaan xayawaan wakulu xayawaanin mutaxarikun biiraada idan fakulu insaanin mutaxarikun biiraada wahaakada kulli hadda tusaale baan usoo qaadanay fanniga mandiqa sidiisuu baahayn loogu qasto oo la daraaseeyo wahaakada naquulu fii qowlihi tacala laa taakulu riba نقول في قوله تعالى ولا تأكل لا تأكل الربا اساس ايان كلنا قول الله يوري لا تأكل الربا ربا عوننا لا تأكل نهي ونهي للتحريم فأكل الربا حرام اساس اسدل لسنه ولا لا تأكل نهي تاسو مقدمة صغرى هعوننا ونهي ربا هعوننا ونهي النهي للتحريم نهي فإذن حرام ومقدمة كبرى إذن الربا حرام لا تأكل نهي عن الربا والنهي للتحريم إذن أكل الربا حرام الربا دين العنوى حرام adaba aklu riba xaraam waa natiijadii bihaada sidaas ayay tabayan noo socdaanaysaa lana anaga lowlaa usuul fiqhi usuul fiqhi hadduusan jiri lahayn lama sadexna inaan awoodeen istinbaad alaxkaam alsharciya axkaamta sharcigeeda inaan la soo baxno min adilatiha tafsiiliyata adiladeeda faahfaahsaneed inaan kala soo baxno waliljaari bihada alcilmi cilmigan oo laga jaahliya awgeed zallad waxaa siibatay oo simbiraxatay aqdaamu kaiirin dad badan cagahooda oo miman tasadara kuwa u banbaxay ka mid ah lilcilmi cilmigii iyo walfatwa fatwadii kuwa u banbaxay oo macnaha dadka cilmiga baraya oo dadka u fatwoonaya ayaa siibtay oo sibqaday oo dee ku dhacay akhdaabu ka wadaa oo duuna macrifatin bihi markaa u banbaxay cilmigii iyo fatwadii duuna macrifatin ayagoo markaa aan garanaynin bihi biusuul fiqhi fannigan usuul fiqhi ayagoon garanaynin ayay dhaheen dadkii cilmigan baraynaa oo waxa weye waan fatwoonaynaa markaase waxay ku dhaceen akhdaar waaweyn iyo gafaf waaweyn ku dhaceen faxala xaraam allah markaasuu xalaaleeyey wuxuu ilahay u xaaraameeyey xarama xalaalahu xalaashiisana uu xaaraameeyey macnaha wuxuu leeyahay qofkii usul fiqi aan garanaynin laa shaka inuu akhdaa ku dhacay hadduu dhaho fatwooni laa shaka inuu akhdaa ku dhacay maxaa yeele maba garanayo qawaacid alistidlaal ma garanayo qawaacid alistidlaal ma garanayo qof aan adiladii qawaacidda u isticmaali ku fahmi lahaa aan garanayn seebuu wuxuu u deliishta seebuu u fatwoon karaa hadduu dha ata dadkan cilmi bari oo fiqigii baan bari seebuu fiqiga u bari asagoo usuul fiqiga garanay oo caalim u noqonaya aslanba marka usuul fiqigu waxa wey waa fanni yani ilaalinaya qofka oo ka ilaalinaya inuu yani adiladii si khalad u fahmo ama qawaacid khalad u adeegsado yani wuxuu baraya jidka saxda ah uu nusuusta ku fahmayo iyo qaabka u daliishan lahaa wuxuu hi hadaba falalcilmu in la ogaado bidaliil ijmaaliyi daliilkii ijmaaliga ah guud waxdahu keligii yufiidu mid faa'idaynaya ma aha yani in la ogaado daliilka guud ee ijmaaliga ah keligii wax kuma filo daliilka ijmaaliga waxa uga jeedaa usuulu fiqiga wala alcilmu qofkii inuu ogaado bidaliili tafsiiliyi daliilkii tafsiiliga waxdahu keligii yufiidu mid wax faa'idaynaya maaha yani daliilka ijmaaliga keligii xukum kuma soo saaran kartid haddaan daliil tafsiili aadan haysanin seed xukumka la soo bixi wada daliil tafsiil aad haysaa daliilka ijmaaliga adoo garanaya oo almru lwujuub garanaya oo garanaya maxaan ku dhahay qawaaciddii usuulu fiqiga haddaba waa inaad haysato adiladii tafsiiliga ahayd si aad axkaamta wala soo baxdo oo usulfiiga keligii kuma filo inaad axkaam ka soo saarto adil tafsiilaad ubaahanta adilada tafsiiligaheedna keligeed kuguma filo oo haddii aadan adiladii ijmaaliga usulfiqiga garanaynin kuguma filo marka labada way iskaabayaan adilada ijmaaliga usulfiqiga waa inaad garanayso adiladii tafsiiliga adiladii fiqiga ahayd ee nusuustii kitaabka iyo sunnada iyo adilada kaleba labadaba waa inaad isku dartaa marka labada isku adeegsato eed isku shiisho ee isku dhalaaliso ayaad axkaamtii markaa la soo baxaysaa adigoo markaa wax khalada ka fog wuxuu ku yidhi haddaba falaabudda waxaa laga maarmaana min ijtimaaci daliileyn labadii daliil inay kulmaan daliilkii ijmaaliga ah iyo daliilkii tafsiiliga ah lilwusuuli lilxukmi sharci xukumka sharciga ah. si aan usoo gaarno si aan u gaarno xaytu yantadimu halka uu ka taxmeydhay minhumaa labadooda yani daliilka ijmaaliga daliilka tafsiiliga qiyaasun qiyaas iqtiraaniyun oo nooca loo yaqaano qiyaaska ikhtiraaniga isku xidhiidha min ashakli awal oo qaabka koobaad ah cinda almanaadiqati manaadiqada culamaau lmantiq agtooda yakuunu daliilu tafsiili daliilka tafsiili uu ahaanaya fiihi qiyaaska dhexdiisa muqadimatahu asuqraa maxaa idin qoran ninka muqadimatuhu suqraa baan idin qoran biduuni alif walaam saas idin qoran miya dabcada kalana saas ma ayadna muqadimatahu fiihi muqadimatahu asuqraa saasaa fiican muqadimatahu muqadimadiisu noqonaya asuqraa ee yar wdliil ijmaaliyu daliilka ijmaaliga uu noqonayo muqadimatahu alkubraa muqadimadiisa kubrada ee weyn wanatiijatu natiijadani marka ay noqonayso hiya iyadu alxukmu harci xukumkii sharciga marka ay noqonayso macnaha wuxuu ku leeyahay labadii daliil markii ay kulmaan daliilkii ijmaaliga ah iyo daliilkii tafsiiliga ah ayaan xukumkii la soo baxayna daliilka ijmaaliga waa kan usul fiqiga ah alamru lwujuub wanaxyu litaxriim ila akhirih daliilkii tafsiiliga ahna waa adiladii fiqiga ee waxa weeye faahfaahsanayd ee jusiyaadka hadlaysa weya labadaa markay kulmaan ayuu markaa xukumkii sharciga aan gaaraynaa buuri oo marka waxaa labadooda ka samaysmay wuri qiyaas loo yaqaano noocan iqhtiraaniga ah oo daliilka tafsiilku marka uu noqonaya muqadimadiisa suqrada ah daliilka ijmaaliga noqonaya muqadimadiisa kubrada ah natiijada ay noqonaysa xukumkii sharciga ah si aan taa u fahanno qiyaasku anwaac weeyaan laba nooc baa jira iyaaska ikhtiraaniga ah waa qiyaaska aan hadda tilmaamayn oo kale maala haddaan alcaalamu fanin wakulu fanin xaadi idan alcaalamu xaadi fiirso alcaalamu fanin caalamku fanin waa mid dhammaanayo oo baaba'aya wa kullu faanin wax kastoo dhammaanayana xaadi dib buu ka yimid ee azali ma ah haddaba laba muqadimaan ku haysanaa alcaalamtii ku jirtay muqadimadii hore ee suqrada ahayd iyo faanintii ku jirtay muqadimada dambe labadaa isku abo taasaa natiijadii marka noqonaysa marka alcaalamu xaadi haddaba caalamku waa xaadi taasa marka natiijadii noqonaysa kaasa waxa la qiyaas ikhtiraani waa iyaas aan istinaahan istina ma soo galo macnaha way isku xidhiidaan labadiisii muqadimo iyo natiijadiisi wax istina ah ma soo gelayo asagaa ashkaale afar shakli buu leeyahay shakliga koowaad baa waxaa la dhahaa yani waa shakliga hadda aan inagu adeegsanayno ee fuqahadu inta badan isticmaalaan qiyaaska loo isticmaalo qiyaaskii usuuliga ah qaabka loo isticmaalo mararka qaarkood waxa wey waa yani noocan loo yaqaano ashakl alawal min alqiyas aliqtirani oo shakliga koowaad maxaa loga jeedaa ma kaana axad wsad fiih maxmuula fi suqra mawduuca fi kubra e waxaa jira halkan maxmuul iyo mawduuc xoogaa waan ka yarbaxayna usul iiga raalli ahaada yani si mandiqa loo yar fahmo maxmuul iyo mawduuc iyo waxaa jira iyo xad awsad ah maxmuulku waxa weya waa xukumkii wax lagu xukumayey mawduucana waa kii wax lagu dul xukumayay maala waa sida mubtadihii khabarka oo kale mawduuc waa sida mubtadihii maxmuulkuna waa sida khabarkii o kale haddaan dhahno maalan zaydun qaa'im zayd wuu taagan yahay zayd wuxuu noqonayaa mawduuc qaa'imun wuxuu noqonayaa maxmuul waa cinda almanaadiqa mubtadihii khabarkii ay waxay ku magacaabeen mawduuc iyo maxmuul waa isilaaxooda eg ayagu waxay ka eegayaan kan waa kii wax lagu xukumaya waa mawduuc haddaba xukunkii waa ku dhacay waa zayd maxmuulkuna waa wixii lagu dul xambaarayay mawduucaas waaya haddaba labadaa markaan fahnay waxaa jira xad awsad ahoo muqadimadii suqrada ahayd iyo muqadimadii kubrada ahayd kusoo noqonaya kaa kusoo noqonaya waxa la alxad alawsad waa xadka mutakararka ee natiijada marka dambe gelaya haddaba haddaan tusaale soo qaadano qiyaaskan iqhtiraaniga min ashakl alawal waa kan hadda maalan aan dhahayno oo kale haddaadan kulu insaani xayawaan kulu xayawaani mutaxarikun biiraada idan fakulu insaani mutaxarikun biiraada u fiirso insaan waxa weya waa mawduucii kulu insaan xayawaan xayawaankaasna waa maxay waa maxmuulkii taasoo muqadima suqra muqadimada kubrahana waa maxay kulu xayawaanin mutaxarikun biاliraada xayawaanka waa maxay waa mawduucii mutaxarikun biاliraadana waa maxay waa maxmuulkii u fiirso xayawaankii wuu soo noqnoqday haddaba kaasa waxa la xad awsat xad awsat baa la oo yacni muqadimada suqradahan wuxuu u yahay maxmuul muqadimada kubradan wuxuu yahay mawduuc kaasa waxaa la qiyaas ikhtiraani min ashakl اlawal nooca koobaad ama qaabka koobaad ee ashkaashii afarta ahayd ee qiyaasku iska lahaa wey waayahay haddaba kaas ayuu marka ku dhisan yahay buu ku yidhi natiijada marka waxay noqonaysaa xugunkii sharciga ah haddaba waxaan isticmaalaynaa qiyaas mandiqiga ah oo qaabka shakliga ah koobaad ee qiyaaska ikhtiraaniga ah daliilka tafsiiliga wuxuu noqonaya muqadimada suqrada ah muqadimada hore ee yar ayuu noqonaya daliilka ijmaaliga ee guudna wuxuu noqonaya muqadimada weyn kadibna natiijadii ayaa noo soo baxaysa tusaale aqiimu salaata amrun aqiimu salaata salaada ooga amrun amar weeye waaya taas waa muqadima suqra oo daliil tafsiili ah wاlmru lilwujuub waa muqadimadii kubrada ahayd almru lilwujuub waa muqadima kubra amarkii wuxuu faa'idaynaya wujuub waa muqadima kubra waana daliilka ijmaaliga ahaa waa kan ku leey mualifku wاdaliil ijmaaliya muqadimatuhu اlkubraa waaya idan natiijada waa maxay asalaatu waajiba haddaba salaadu waa waajib waa natiijadii natiijada waa maxay waa xukumkii harciga ah aan doonayna xukumkii harciga aan doonayna ayaa markaa aan gaadnay tusaale kale aan soo qaadano laa rayba fiih hada alkitaabu laa rayba fiih kitaabkani shaki kuma jiro ayuu ilahi subxana wa tacaala laa rayba fiih nakiratun fii siyaaqi nafyi waa nakiro fii siyaaqi nafyi ku jirta nafyi kuso aroortay waaya taasi waxa weya waa daliilkii tafsiiliga ah waana muqadimadii suurada ahayd wاnakiraةu fii siyaaqi الnafyi tufiidu اlcumuum nakirada nafyi ku soo aroortay waxay faa'idaynaysaa cumuum taasina waa maxay waa muqadimadii kubrada ahayd waana hee waana daliilka ijmaaliga ahaa natiijadii haddaba u ilmo natiijadii labadaa ka dhalaali on haddaba laa rayba fiih yacumu أyi nowci min الrayb qowlka ilahi laa rayba fiih wuxuu camimayaa oo soo hosgelaya nafyiga shak kasta oo qur-aanku jira ay nooc oo shakiya qur-aankan mama soo geli karaba meeluu ka soo gala ma jiro kaas haddaba natiijada noqonaya tusaale kale aan soo qaadano qaala tacaala walaa taqrabu الzina laa taqrabu الzina nahyun can الzina waa reebitaan iska reebayo zinadii wالnahyu yaqtadii الtaxriim nahyun wuxuu keenayaa taxriim idan الzina xaraam haddaba laa taqrabu zina waa muqadima suqra waana daliilkii tafsiiliga ah wanahyu yaqtadi taxriim waa daliilkii ijmaaliga waana muqadimadii kubrada ahayd idan azina xaraamna waa natiijadii waa xukunkii sharciga ahaa waan fahnaan filaya idinku tabiiqaad iyo amilo sameeya insha allah tacala waad fahmi doontaan wuxuu dhaha falaabudda haddaba waxaa laga maarmaana min ijtimaaci daliilayn labadii daliil inay kulmaan labada daliil wuxuu u jeeda daliilkii ijmaaliga iyo daliilkii tafsiiliga ahaa inay kulmaan ayaa laga maarmaan liwusuuli si loo gaadhiyo lxukmi sharci xukunkii sharcigaha xayu yantadimu halka uu markaas nooga taxmayo ama uu nooga samaysmayo minhumaa yani labadaa daliil kan ijmaaligii kan tafsiiligaah qiyaasun ikhtirani qiyaas ikhtirani oo min ashakl awal nooca koobaada ama qaabka koobaada cinda almanaadiqati culamaء اlmantiq agtooda yakuunu daliilu tafsiili daliilkan tafsiiliga uu noqonayo fiihi qiyaaska dhexdiisa muqadimatahu qiyaaskaas muqadimadiisa asuqra ay yar waa adaliil ijmali dalilka ijmaliga uu noqonayo muqadimatahu kubra muqadimadiisa weyn والنتيجة نتيجة إن نقول هي أيضا الحكم الشرعي حكم في شرعها والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد